baabu taxriimi libaas lxariiri xariirkii darsheey xaaranimadiisi anbaabey cala rijaali rijaali korshana laku xarimey wa taxriimi juluusihim baabu taxriimi juluusihim juluusi rijaali rijaalo fadheedokooda xaaranimadeed aleyh alal xariirka fadheeden xaaranimadeed i anbaabey waistinaadihim baabu taxriimi istinaadihim istinaadi rijaali rijaalo uskadokooda xaaranimadiis ileyh ilal xariiri iskudaayan xaarannimadeed i wa jawaazi lubsihi lobs alcariiri cariirkaas gulbishidiis binaananteed linisaa binisbati linisa yani waa kay bilaanta diling nisbeeyo baabu taxriimi libaas alxariiri xariir gundishadeeda harannimadeeda yan cala rijaali rijaal korsho xariir gundudan haramkoeta wa taxriimi juluusihim juluusi rijaali rijaale fadheeshadooda harannimadeeda yan baabay caleyhi cala alxariirka fadheeden harannimadeed wastinaadihim baabu taxriimi istinaadin istinaadi rijaali rijaalasoy tiirsado kooda xaaranimadeed yanbaabay ilay ila alxariiri xariir tiirsadaya wa juluusi lobsihi wa jawaazi lobsihi baabu jawaazi lobsihi lobsi lxariiri xariirti gundushideeda binaanantiya yanbaabay linisaai bilaantanan binaawi xariirta gundushidiye can cumar ibn alkhadaab radi allahu taala canhu qaala cumar may ka goolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may ka goolay laa talbaso ngunduten alxariira xariir ngunduten may weli faina man gofal gofki labisa gundudo huwa alxariira gundud fi dunya adunya fiisha ka gundud lam yalbas huwa mankama gunduda huwa xariirki fi laakhira aakhira fiisha maka gunduda mutafakun caleyh yani cumar bin khadaab radialahu taala anhu qaala cumar may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay laa talbaso ungunduteen nahyu taxriim waayo manaa nahyigaaso nahyu taxriimu alxariira xariir ungunduteng may weli faina man gofala labisa huwa manka gundudo alxariira gundudo fi dunya addunya dati xariirka gundud lam yalbas huwa mankaas ma gundudo alxariira ma gundudo fi laakhira aakhira muminiinta janadka jaran xariira gundudaaya laakin lanki addunya ka gunduday oo mumin hay ma gundudo aakhira ma gundudaanila mutafakun alayh hadiskana mutafak canhu can cumar ibn lkhadaab radi allahu taala canhu qaala cumar may ka golay sametu dheegi rasuulalahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka golaw ya dheegi inama inkalmaana yalbasu alxariira xariir may gundudey man of ya gundudey laa khalaga laa nasiiba nasiib taw liman manka nasiiban lahayna fi laakhira a aakhira lang nasiiban kalahayna gundudey muttafaqun caleyh wafi riwaayati lilbukhaariy man laa khalaga inama yalbasu may gundudey alxariira may gundudeeyo man ya gundude laa khalaga laa nasiiba nasiib lah liman manka nasiiban lahayna fi laakhira aakhira sidinka lahayna nasiiban kalahayna gundude kolka ini xaaramiya xariirsaas megalki rijaala xaaramku hadiiska tusiyey وagowlhu gowl النaبي nabo goolshe gowlhu gowl النaبي man laa khalaga lah liman ka gooli ay laa nasiiba lah liman lang nasiibn lahayne gudide a وan anasin رadi alahu taala canhu gaala anas may ka goolay qala rasul الlahi sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasul samay goolay man labisa lanki alcarir arir gundud fi dunya dunyada ti carirka gundudo lam yalbas hua man kaasba gunduda hu carirka fi laakhira aakhira fisha makamarada a mutafaqun aakhira walka hoojiye mutafaqun عalyh وan aliyin رadi alahu taala canhu qala ala may ka goolay raaytum ergay rasuul allahi argay sala allahu alayhi wasalam akada ad akadaha aley rasuulka ki gaaday xariiran gaadi fajacla nabi naba welay xariirka welay fi yamiini yamiini nabi naba madiska welay wadahabaan waja waakada nabiy dahaban agaaday fajacla nabiy welay deebki fi shimaali uma qaala nabiy shimaali nabiy uma qaala nabiy naomay golay ina haadayni lamadan xariirsan iyo nayaw deebkan xaraamun xaram iyo haadeen calaa dukuri ummati umaday megalyaalkoodi xaramkuayen rawa abu daawud iyo xadiis kuriyey bisnaadin xasani maka weri an aliyin radia allahu taala canhu qaala calamay ka goole faaytu aragi rasuulalahi aragi sala allahu alayhi wasalam akada kad akada haaliki gaadi rasuulka xariiran xariir gaadi fajacla nabiy naba weelay xariirtiya weelay fi yamiini yamiini nabi naba galantis midgeedi xariirtiya kagobade wadahaba wadahaban waakada akada nabiy gaaday heka kada fantadahaban dehebiya gaadi fajacla nabiy naba weelay dehertana fi shimaali shimaali nabiy aw bidisisawelitan arira kagobodi midig bidn bidn may kagobode yani deheba kagobodi uma qala almustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may kagoole ina haadayni lamadan wal hadan ganyaga kajaraan xaraaman xaram iyo haaden calaa dukuri ummati umaday migilyaalkood iyo xaram ku haaden may mafhume migil iyo xaram ku haaden wabler bilaantan binawtu mana calaa inaati umatin binawtu tadiska labasheene rawa abu daud iya wadiskuri biisnaadin sanad xasanin wanaagsinya kuri وan abi musa alashcri radi alahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alyhi wasalam qala rasuulka may ka gore xurima libaas lxariiri xariir libaas yalaxrimi wadahabu deeb yalaxrimi calaa dukuri umate umaday migliyaalkooda korshoola ku xarimi wauxila walxalaal weli linaasi yani waa kay lang halaal weli wa nabihu ahay linaasi inaasi umati wa umaday bilaantiyo lang halaal weli xurima libaasu lxariiri xariir gundushadiisi wadahabu wadahabu deeb iyo neo xariira lang yani laxrimi calaa dukuri umati umaday megliyaalkood korshoola ku arimi waila huwa madkuurki wal halaal weli oo ah eh, yani xariirki e dehebkiy madkuur inaati inaati umati umaday bilaantioln halaal weli rawamayuri xadiiska tirmidiyo wagala tirmidiy imaam tirmidi may kole eh, xadiiun hada xadiiun wa xadiiskaas hasanun darjidiisa sanne saxiixun o saxiixun ama saxiix wacan cudayfata radi allahu tacaala canhu qaala cudayfa may kubolay nahana nabiyu nabaga nooreebi sala allahu alayhi wasalam anoreebi an nashraba nahnu ininu dhangniyo nooreebi fi aaniyati dahabi reeb weelyaalsha kadang nool filati fi aniyat lfila fila weelyaalsha wal kadang niya nooreebi waay waan aakula ini angno nooreebi fiha fi dahabi walfila fi aniyati dahab walfila ka angnono nooreebi waan lubta alxariiri xariir kumtashiriya nooreebi wadibaji waan lubta dibaji naw min alxariiri la usul naw xariir kumid lay waan najlisa ini fadheeno nooreebi alayh alxariir nahana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi e nooreebi an nabsiraba naxnu ininu dhangno fi aniyati dahabi dahab weelyaalsha walfilati fi aniyati lfila sida weeryaasha kolka dang niya nooreebi oo galaaskawalda no walka waraam wanakula nooreebi wanahana nabiy anakula ini angno nooreebi nano fiha fi aniyati zebi walfilati ka angnono nooreebi waan lobsi lxariiri wa wanahana nabiy nabag nooreebe an lobsi lxariiri xariir gundushiye wadibaji waani dibaji dibaji no nooreebi wanajlisa inina fadheeno caleyhi cala lxariiri xariir korshe ka fadheeno nooreebi dibaji sun no min alxariiri lay aha sawa ma yuri adidka albukaariy baabu jawaazi lobsi lxariiri xarir gundushide binaananteedian baabay liman man bina bi biman man golojis xikatun udahaatay lanki ubagaba oo kale ini gundudu kor daruuro aha bina talilay baabu jawaazi lobs اxariri xariir gundishidii banaananteedi anbaabay liman binawta bibi man man goltis xikatun udhahaati وan anasin radi allahu taala anhu gaal anas may kagoolay rakasa rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul sheiya fasaxi lizubayr zubayr anfasaxi وcabdiraحman bin cufar radi allahu taala anhuma anfasaxi fi lubsi lcariiri arir gundushiyen fasay likatin lijli xikatin udu daraadiyen gundudaayen xikadaas oo bihima bibadanima lamadaas badishoad liajli jarbin udu daraadeed oo kaana aljarbu udada fi jasadima kusugnaatiyo udi kadiida yani musaafir ahaayena safaraka jarana kalkun yani rees injira kabadatay kalkun iskugundudaale xariirta lamadaas lan fasay daruura daraadeed may bo xariirta udada may bo jirka kulaayas eedan kulaayas oftoogada kulaade mana kalkun xariirtana jirka nuglaayas kalkunta ahaana yani laruur ahaan yalanka fasaxyalilay hay yani wa kisaas wakasa rasuululahi rusli maylere shay xaram reed la fasaxaw fakasa rasuululahi rusli sala allahu alayhi wasalam atarkiis bacda nahyi lakoya ruslimay koyas marki wala reed bacda tacriir lakoyas fakasa horbaan xaaramahay tacriirta migalka xaarama kuhayta moodin hadiiska laakin lamadan walan fasaxay oo lang lamideena walan fasaxay fakasa rasuululahi sala allahu alayhi wasalam fasaxay lizubayri zubayr bin cawaami cabdiraحman bin coof radi alahu taala canhuma wanfasaxi fi lubs lcariiri harir gundusidi anfasaxi liekatin liajli ekatin ordo daraadiye ankafasaxi kadaasoo bihima bibadanihima lamadaas badinshoo gobodi ahaatay mutafaqun caleyh baabnaayi reeboyen baabay can iftiraashi juruudi numuuri shibeelyaala namirin namirin namirin lijamiyey numuura kajami wa shibeelyaala magaariyaalsho magaariyaalkaas firaashadowkooda reebowshen baayo wاrukubi bab nahy reeb yan baab yani rukubi korow alayha cala juluudi juluda korsal korow la reeb waktigi hore dadki hor zamanki hor ya may wala jarana shabeelka magaarki okal haytintisananugulwaliyata shabeelka magaarki sheye firashka wadadaayan koraayan warbo korshay yani lakafiraashe sabata korshe lakafiraashe kolkunka fadheeda jiran iyadahasha la reebi wa firashka marka walada kor daaba korshe til saaron mal kor kor baabu nahyi reebo yan baabay can iftirashi juluudi numuri shibeelyaala magaaryaalsho magaaryaalkaas firaashado kooda reebow sheeyen baabey warukoobi baabunahyi reeboyen baabey can irukuubi korow lasku reeb calayha calaa juluudi numuuri shibeelyaala magaaryaalkooda korowsho lasku reebiyen baabey gala muana mucaawiyata radia allahu taala canhu qaala mucaawiya may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay laa tarkabo onkorten alkaza xariir onkorten wala nimaara shibeel magaarsheen onkorten wa laa tarkabo onkorten alkaza xariir onkorten yani korsaaran kawaaldaten gorbo korsheyin kafirashaten xariirki waha alkaza nooc min alxariir wa walaa nimaaran korte animaar maylinajeed juluudun umuuriyo shibeelka magaarsheenan korten waayo daabada korsheen kafirashatanan korten lamadab wal reebinayo taxriim xadiiskana xadiisun hasanun saxsanun waay rawama yure xadiiska abu daawud o ayr ayr abi daawud biisnaadin a kuri sanadkaas sanad xasanin wanaagsan waan abilmalix abilmalix maybal kuriyey abi awshee kuriyey an abi abi abilmali abilmali awshay radi lahu taala anhu ana saxaabi wa ana rasuul lahi sala lahu alay wasalam nahahu rasuulka reebi an juluudi sibaaci sugaagyaalo magaaliyaalsho iya reebi naha nabiy ana rasuul lahi sala lahu alay slam nahahu rasuulka reebi can juluudi sibaaci dugaa dugaagyaalo magaaliyaalkood iya reebi rawaamay uriy xadiiska abu daud iya wuri watirmidiy imaamu tirmidin wanasaaina wuri biisnaadin sanad yakuri sanadkaasoo sixaayin sixaayin fiya wa fi riwaayati tirmidiy imaamu tirmidi riwaayadiis kaan nabiy nabo reebay an juluudi sibaaci dugaagi magaaryaalsha reebi an tufrasha an tuftarasha hiya juluudiyada in ilifiraashado reebi kaan nabiy nabo reebi an juluudi sibaaci dugaagyaala magaaryaalkood hesho reebi an tuftarasha hiya juluudiyada in ilifiraashado reebi baabuma aladi anbaabey yaqulu shaksu shaksa kagola idaa labisa hua shaksiga di mardaayo tooban dhar marda toobkaso jadida usuba di gunduda dar jadida marki usu gunduda wali kagola fadi can abi saciidin alkhudri radi allahu taala anhu qala abu sacid may kagolay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulka may aday ida sajada hadii rasuulka jadiidsado thawban idaa labisa thawban jadidan wa thoob jadideed markiisu gundudaw sama nabiy nabag maga dhawaay sala lahu alay salam hua thawba thoobkasa maga dhawaay bismi ismi thawbi thoobka magaashay cimamatanga maga dhawaay oogamisanga maga dhawaay o ridaang maga dhawaay yaqul mustafa sala lahu alayhi wasalam eraay allahuma laka alxamdu anta kasawtanihi asaluka khayrah وkayr ma suنca lah ilى akhirih kana رasuul الlahi sala الlahu عlyه وasaلam ilahi rasulka mihaaday ida sajada huwa rasulka di jadiisado tooban toob jadid e marado toob jadid hadii sagaadado sama النabiy naba maga dhawaay sala الlahu عlaه وasaلam huwa tooba toob kasa bismi ismi toob toobka magaashay maga dhawaay cimamatanga maga dhawaay camaamad yani wa kay magaashay sheegay camaamad at aw tooba nga maga dhawaay aw gamiisa nga maga dhawaay gamiis oo bay aw ridaan garbasaar yaqul nabiyuna umaelaaire marki magaashi sheeg hadihi acmaamatun wahada kamiisun wahada wahadi wahada ridan markisadeero yaqul nabiy meelaay laka alxamdu ilahu xamdi kaamilaadi isku leh lakaad bes iya ilahu alxamdu xamdi kaamila kin sugnaadi anta ilahu adi ka sawta marshasiidaynian si soobkan oo camaamadan e macwiskan e kamiiskan e ilahu adi marshasiidi asaluka ilahu kusu'aale khayrahu khayra tawbi soobkan kan e khayrsi oo dhaacad ilahi lakagududo ilahi lankadhawaade e aale وkayr ma aladigi kan kayr badanta suaale sunica lah lsoobi soobkan lasoobi oo ini awrada lakasturdo daacad ilahi lakagudduwa kaan khayr badan waacuudu an men gale bika ilah wadi komen gale min sharihi shari soobi soobkan shartisa koo komen gale wa shari maagi shartisa komen gale sunica lasoobiya lah lisoobi soobkan walilansoobi kan shar badan ilah shartisa komen gale lewa yani kan shar badan ma e shartisa komen gale ilahu soobkan shartisa komen gale fanfan iyo isbiin iyo tacajub i walaagasoy oo kale ini nagdo lah komen galesera adkaartasal akriya langdari jadida gaadadi adkaartasalan sunaya sun baabu ma yaqulu shakso idaa labisa thawban jadid sawama yura xadiska abu daud watirmidi waqala tirmid may gole xadisun hasanun baabu istixbaabi libtidaai bilaawow sunanimadeed yan baabay filyamini galanti midgeed lakabilaawo fi libaasi libaaska fiishe marka markead guntidaasa oo bilama meelod walangiliya oya sirwaal oo kaleya misme boomo oo kale mis kamiis oo hay yani shaatigi garabka midgeelageliya midigal ka bilaawa lilay baab sacbaab ibtidaai bilaaw sunanimidisiyan baaba bilyamiini midig ina midgeed kalka koobtalangeliya fi libaasi libaaska fiica midig la bilaawa hada lbaabu baabkan kan e kad takadamahay ha hormari maqsud maqsud lbaabi baabkan maqsudkan hormari baab oo midig wala kubilaawa baabsi hamoodni wadakarnaha sheegni alaxaadiis ha sheegni axaadiistaasoo asaxiihata ansaxday fi fi lbaabi baabka fiica ka ansaxdin ha sheegni waay kitaabu aadaami nawmi unturmedi aadaabteediyan kitaabey walirtijaaci kitaabu aadaabi lirtijaaci jiifudow aadaabteediyan kitaabey walgucuudi kitaabu aadaabi lgucuudi fadheedow aadaabteediyan kitaabey waljuluusi walmajlisi kitaabu aadaabi lmajlisi makaana fadhe aadaabteediyan kitaabey waljaliisi kikila fadheeday aadaabtisiyan kitaabey wru'ya kitaabu ru'ya yani wa ki masalan ru'yo hilama yan kitaabey waay kitaabu aadaabi nawmi undurma aadaabteediyan kitaabey walizdijaaci kitaabu aadaabi lizdijaaci jiifsado jiifsado yani aadaabkaaabkin jiifado fari aadaabteediyan kitaabey walgucuudi kitaabu aadaabi lgucuudi fedheedo qaabkilan fedheedo fadi aadaabteediyan kitaabey walmajlisi kitaabu aadaabi lmajlisi makaana fedheedo aadaabtisiyan kitaab makaankaad fedheedaas makaan faydiniya jaliisu sala okal aadaabteediyan kitaabey waljaliisi kitaabu aadaabi ljaliisi si onay yani waa kayhan lalafadheeda majluus a si lalafadheeday hada bisiyan kitaabey waruya kitaab ruya ilama yan kitaabey way baabu ma ladigan baabay adal yani yaqul shaksu shaksigu ma kagolaw cinda naomi undurmeel agdee kagolaw marki lanka jiifso fadaw wali kagola fadi can ilbara bn cazibin radi allahu taala canhuma gala baramay kagolay kana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshimi haaday idaa aawaa huwa rasuulka hadii ndumumo ilaa firaashi firaashi rasuul rasuulka firaashi hadii naama nabiy nabag nduraay ala shaki shaki nabiy nabad dhini sheesakigalaymanimidgees uma gaala nabiyuna umay kagoole allahuma ya allahu aleeyo aslamtu salimay nafsi nafka ilayka adgin salimi wawajatu jiyey wajidaaside ilayka adgin jiyey wafawaltu bandhika amriya marka ilayka ilah adgin bandhiki waaljatu tiiriyay daari dhabarka ilayka adgin tiiri ragbatan liajli ragbatin dalab oo fi sawaabika ana dalaba waraabatan obsada ooniya ahay ilayka ad ko obsada warahbatan obsada ilaykaad ko obsada ko obsada laa malja migangal mahaan walaa man ja fakusha mahan ilaa ilayka adlaakinnidin galo laakin fakuda maahin aamanto an rumaay bikitaabika ilaahu kitaabka rumaay aladi kitaabkaas oo ansalta ad adijiiday kitaabki ka kaamilkahay ad adijiidiya rumaay walal wali sufartoonada fartoonada wali wa nabiyika wa waamantu binabiyika nabagan rumaay aladi nabagaasoo asarta ad dirti arsalta ad hadirti waay adkaartasal akriya markila jiifada waay yani rawaama yura adiska albukaariyo canhu can lbara qaala bara may ka gore qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam lian mayngaray idaa atayta adi ada seeto madlajacaka makaani jiibka seedaas fatawala weysaysoy wudu'aka ka wudu'ika waysada oo kal weysaysoy lisalaati weysaysodaas wayse kamile weysaysoy uma bacda dalika irtajic jiifo jiifoy calaa shidika dhinigaka jiifoy shididi alayman imidgeed waqul dheh allahuma aslamtu nafsi ilayka wawajahtu waji ilayka waahi wafawaltu amri ilayka ilaa aakhiri saas dhereed mana وdakara huwa bara بن cاzi may sheegay naxوah naxو xadيi hay mتaqdim naxوah naxو ma تqdama walin hormari oo kaliya sheegi وaفihi fi xadيi وadakara raawi erkor وadakara raawi raawg hadis furiyahay may sheegay naxوah naxوah naxو ma تqdama walin hormari walilamidhe وaفihi fi xadيi may kala kusugnaaday وajcal wel huna kalimaat gaala نabiy a وaفihi fi xadيi may kusugnaaday gaala نabiy nao may kagoolay sala الlahu عalيه وasalam وajcal wel huna kalimaadkan hanga wel aakira ma taqul aakira qawlika qoolka aakirsa wel wala ku goolasan dambo kalimaadkan haaden wajcal weel huna kalimaadkan hanga wel aakira maa taqul anta wala ku goolasan damboy wel wala inka damboy san weelka ahay hadal kale ay damboynay mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay wan cishata radi allahu cala dikri llahi kajiifato calaa dikri llahi lay ka dareerto cala dikri llahi lay ka socoto kafadheeto lafade maana markaas mutafaqun aleyh taa an caisaa radi alahu taala anha qaalat caiha may kagoolay kana nabiy sala alahu alayhi wasalam ilahi nabi shay may haade yusali wanaba ina tukudaw yahaadi bilail min alail min alaili bacla lail yaminka baclisheya tukudaay icdaa casharata tumiko rakcatan min rakacya tukudaay salaatles tumikoa tukudaay faida balaca alfajru waa kadi baryoon sala nabiy nabo tukudaay rakcatayn lam rakacya tukudaay rakcatayn kaso kafiifatayn fudfududya tukudaay wa kaatibat alfajri rakcatayn e kafiifatayn uma dajaca marki tangumaxbishaay tibawal dajaaciti wa uma dajaca nabiy nabo jiifadaay alaa shigihi shigi nabiy nabo dhinishen jiifadaay shigigalaima nimisgeed inimisgeedan jiifadaay hataa yajia anti inkakooya saasan jiifay kalku allahuma qini cadaabaka yawma tabcatu cibaadaka saas oo kale waan leelayha makala jiifad allahuma qini cadaabaka yawma tabcatu cibaadaka ining midgeedan jiifadaay galamtisa barkadaay mana hataa yajia anti kakooyayo almuadinu muadinki intinku koya bilaal intinku koya saasan jifay fa yu'dina huwa muadinki ogaahiyo hu anabiya nabag ogaahireed oo wakta wakta igaamat alimaw kela deeri ilan saaso muadinku mayb maybua aadanku siskule si waktisha ilaalsade usi aadamade imaaman sheega laakin agim hooble deer imaamkan sheegay agime agim hooble kolkaas agime kolka bilaalna saaso welay hataa yaji almuadinu muadinki oo bilaalaha intinku koya fa yu'adina huwa bilaal ka ogaahiyaw anabiya naba ka ogaahiyaw e yukbirhu ka ogaahiyaw nkabra wa yuclimhu ka ogaahiyaw can wakti igamati salaatime aqimantilkorares fa yudina huwa muadinka ka ogaahiyaw hu anabiya ka ogaahiya waktiga lageeraysa aqime kora lirajifay rasul mutafakun aleyh suno kolka marki salaata kaatibat yani subax la tukado ini midkeedalalanjifa yani sunaa itibaac nabalakre mutafakun aleyh kaabkasan lanjifade ini midkeeda lanjifade kaanaka fi lqabri oo kale taliskishi behe adoo gabra kadhaha jirto gabra lanka jiifado miga jiifiyabda taas kale weliba kalkawsi taansa oo kale linas duube walaawiya rasul linas duube taansa oo kale gabrag marki lanka ligeliya sila weelay oo kale mana kalkun taas oo kale lanjiifade adoo gabragi yani kajart oo kale laasuusade res mutafakun aleyh koof iyoniyo res markaasay hadirtiisona fade hadiskana mutafakun aleyh wacan xudayfata radi allahu tacaala canhu qaala xudayfa may ka goolay kana nabiyu naba may aday sala allahu alayhi wasalam ida akada huwa nabag hadi gobsado malajacaho malajaca nabiy makaan nabag makaana jiibshe hadi gobsod min alayli bacla layli aminka baclishe hadisu makaana jiibshe gobsod walaca nabiy nabag dijiyaay yani wa kay taxta taxta yadahu yada nabi nabag galantisa dijiyaay taxta kadi kadi nabiy nabag barkinshay barkinkaas hoostisa galantis dijiyaay uma yaqul lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagolay allahuma bismika amutu waaxyaa takagolay allahuma ya allah aleyo bismika isinka ye amuutona geeriyoode isinkaa ka geeriyoode bismillahi kajifade yani wa axyaawaano ka noolade amuututu manaa mood kala sheegay geeridun durmad wundurmada langlajeed wa axyaanu durmeda kakahawsha iya langlajeede anaamu day kadhigan amuutu anaamu hundure wasayg facubira can naumi nooma lacabiri bilmawti lakacbiri wa can listiqaadina bilxayaati nolola lakacbiri may welay may shibahaase hundurmeed may shibahaase dhimashi shibahaas haka hakahokalaabahawna may shibehe yaamagi binaanki masharka lasurmi o kal ya shibehe allahuma ya allahu aleheyo bismika isinka ya amutu kahundure wayaha kaburaarage saasu mana annawmu akulmawti alere ndurmeed may ba mood walaaliya kolka mood an dhawto gofka may dhii korte ifudo hankane horleyn baoska dhii korta akiran guur yani saas way kolka dhimashada hadan may shibahaase oo ndurmeed may shibahaase dadkii dhon oo dhimadeeno oo kale dhuburo gali oo kale shibahaas no abaha kahokundurmeed akutaawna macsarki daskidon guhurtilakoofo ok waakooba bari mana wal macsarki lanjeed guhurtilakoofo qofko higdaha kube ko jiidadaas higa kube wal habee sil fudfudlang lay wal hakafoofe mana saasoo kale guburtireed ado qiyaamada saasaan kafoofo don lam gabrishay saasaan kubehe kalkun qiyaamigi yeshibasaminki yani wal daskidon dhamaadeen oo kale hiraabsina macsarki binaangilasurmaayo oo kale saas way kalkun ba bismika allahuma bis allahuma bismika isinka ya muutan kundure waxyaawaan ka noolade wa ida saykadaa kana nabiy leh gaadoy kana nabiy naba may haaday sala allahu alayhi wasalam yani wa kaidaa waktigiisay gada nabiy nabaga buraariga durmeeda kukaha kaala yaqul nabiy nabaga nikagola wahaadi alxamdu lilahi ladi axyaana bacda ma amatana wa ilayhi nushur sera alxamdu maxad lilahi aliya maxad leh aladi allahaaso axyaa huwa alla ha buraarijiyeynaa un hanaki undurmeed hanooki hana buraariji hana noolay mana bacda hanaki ilaykadhikn bacdama amaatahu ala marki hundurtiyey naaunn hundursi bacdishe marki hundurma niididay hundurni bacdishe aliya naski allahaasa mahadle wanashuru nagashan ile ilalayaat ilahay dadkanagaan ilahay lang nagade waay gubuurti ilah kufoofa ilahay lang nagade kaasa eraay alxamdulilahi ladi adgaarle wal akriye yani ahyana bacdama amatana wa ilayhi nashuru rawa albukaariyo ya wacdis uriyey yaciish yaciish bin dikfat algifari radi allahu tacaala canhu qaala yaciish may qaal abi aawkay may kagoolay oone dikfa eh yali yani waa kay baynama waktanaan mudajicun kijiifa fi lmasjidi masjidi rasuul anajiif calaa badni ololada afdambo njiifo ah, ololada kajiif yani iritayn yani sanadika toosanta id waktagaasa rajulun rajulka waa yuxariku dhagdhagaajiyaynaya ah. birijli rijli rajuli rajulka rutis bay dhagdhagaajiyahay faqaala rajulu rajulka mayliya ina hadihi rijca jiifkan adada jiifo qaabkan jiifta rijcatn waay hejatu jiifado yubakil ndirafaw haal rijacdi hede allahu tacaala ilahi ndirafaw sa yari mana qaala may kagolayhin dikfa fanadartu day lanki o ilahadlaahi waan itaabadiyayki yasadan day faidan iska marki may bakorkaysuruna rasuulullahi ba mawjuude sala allahu alayhi wasalam wa rasuulullahi lanki akihayo ilahadlahi sa yari mana saabkasan jiifadowna kiraahi waayalilay an yaciish binu dikfat algifariy radi allahu tacaala canhu kala yacish may kagoolay gaala abis aw kay may kagoolay aw shay dikfiya nagre yaciisha nogibwa aw kaya may kagoolay saxaabi e baynama wakta ana ani mudbajicun jiifo fi lmasjidi masjidi rasul ana jiif la jiifa iskubin awtaaha an masaaidka jiif calaa aadaabin hoblin jiif iskubin awtaa gobolka goone geesa jiifato yani waa kay saas calaa badni ololaday korshanka jiif id waktigaasa rajulun rajulka oba yuxariku dhagdhagaajiyayni ani dhagdhagaajiye birijli rijli rajuli rajulka lutis ba ila dhagajahakiyahayba faqaala rajul rajulka imaylaya ina hadihi saabkan tan eedasan jiibto rijclan e ina hadihi rijca jiifkan oo tan e rijcatun hay-atu jiifado wa hay-atu jiifsadow yani dariiqatun linawmiyo wada oo ndurmo usugnaatiyo laakin yubhilndhirfaw ha rijcdan aab jiifatum qaabkan ada jiifatin dhirfaayo ha rijcda tan e allahu taala ndhirfaw jiiftado oo ndurmo lan jiifadaayo dariigo ndurmo ew dariigadi ndurmeed lang maraayo jiif ew laakin ilahay makraaga ilahay ndirafeleri mana ininfa ilahay nukalka wal ilahay ndirafeleri ficilkaas saabkasa oo afdambe lan jiifada afka hoosdumarsiya binawa qaala may kagolay fa nadartu firi dhini lan jiifade mismaeede yani wa masalan lugaa korleedi afka korleedi dhini lan jiifada midigi bida saasa lan jiifada ma afdambe ma lan jiifada wa rajico oo ilahay kadhirfawtanile qaala may kagolay qaala rajul qala dikfatu qala abin era korte dikfa a ka emeeraya fanadartu firiya ila rajul yasan firi faidan ismarki ma hikeliyay rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam haikeli lanki ila hadalaayo rasuulullahi bu kalkun gaabkasa jiraahi wainilanjif awaamayu lankinjiflaragon saasal wele si tartiibe mana langna hiyane tartiibe lang taabade lugto tartiib lang kutaabade misgalanto tartiib lang taabade malna hiyaw malka gayliyaw oob sakinka areed bes sida ninjifto dini sawa ma yuray wadiska abu daud bisnaadin sanadiya weli sanadkaaso saxiix waan abi hurayrata radi allahu taala canhu an rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay man gacada lanki fadheedo maqcadan makaana fadheedo fadheed lam yadkur n husnay allaha tacaala alla n husnay magaashay fihi fi lmaqcad bismi illaahi n arnay walba ilahi magaashan daan kanat caleyhi alaman manka korshay may hadas tirat nuqsaan iyo hadas min allahi tacaala ilahi ashe nuqsaanku hadas yani waa kay waman ildajac maka lanki jiifido malajacan makaana jiifado jiifado laa yadkuru n husne allaha taala n husnen fi fi lmalajaci kanat aleyhi alaama mankaas korshay may haadase min allahi ilahay tiratu nusan iyo haadas waay atiratu bifatxi bikasri tai tira almutanaa min fog wahiya annafs waay waqiila atabactu raho waay an abi hurairata radi allahu taala canhu an rasuuli lahi sala lahu alay salam qaala rasuulka may ka gole man gacada lanki fadheedo magcadan makaan fadheedo fadheedo meel fadheedo meelaato lam yadkur nhusne allaha tacaala ilahay nhus fihi fi lmaqcadi maqadkaaso ilahay magaashan kakaadna ilahay magaashan husman kaanat may haadase aleyhi alaama mankaasay korshay min allahi tacaala ilahay may haadase siratun nuksaanga haadasu wakti shee maylika dhamaadi yani nuksaanga haadaas aakhira dhawti kushilaya wakti sheegu nuksaan haadasua darjiime iyo meelose filkudiri dabadaalis iyo meelose lafadheeda ma aragne yani hanun digri malka akriya mana wal fadheede wal doode wal kumurume wala kahel kalku nuqsaanto meelo say kukoes may lafade meel ilahay digri shay ada kaasusadaan nifadheed ma meelo say oo oh, kale ilahay digri shay lankaasusudaan kudhoorsuto lanbahayi mana man gacada lanki fidheedo magcadan makana fadheedo lam yadkur huwa manka husneet allaha taala an husna fi fi lmaqcadi kanat alayhi alaman manka korshe may hadase min allahi taala ilahay shatirat nuqsaan hadas waman ilajac lanki jiifado madajacan makana jiifado jiifado laa yadkur huwa manka husaan allaha taala alan husaan i filmadajacin ilahin kusaan kanat mayadasi aley alama manka korshay min allahi ilahi setirasnusaan yaadaas yani saas way markeed jifidaason calaa dikri llahi markeed fadheedason calaa dikri llahi salambaani kawama yure wadiska abu daawud bisnaadin xasani atiratu bikasri taaya alakya almusanaat min fawq wahiya tirad maybua annafsu nusaan waay wakiila maylare atabacatu rahow walakin ree aakhira walakin ree waktigaas ma meelin kudhumays kudhumidi yali sarayr how ahadas wa taasu manaa kafarat lmajlis walaeraw ma jarte yani majliska kafaarilia wala akriya adkaarey jir a yani waa kay marki majliska kukahaasa adkaarto la akrisadaa adkaartasa jarte saasa yani kafaaradaas markaas ilahay digrisha akridolambaha ahiy wa baabu jawaazi listilqaay goor goorsadaw binaananteediyan baabey cala lkafaa goorta korshalan goor goorsadaw wawalci ixda rajhay wawalci ixda rajulayn rijlayni lamada lugaa toodiyo didyowkeediyan baabey ala lufratan kal korshilkadiya ema ida lam yakaf huwa shaktiga din obsulaan inkishaaf alcawrati cawradii feedimoshen kaobsulaan wa jawaazi lgocoodi baabu jawaazi lgocoodi fedha binaanantisiyen baabey mutarabican haali kiya fargeste fedheeda wamujtaniya wamujtabiyan haali wamuxtabiyan haali ki doonaysadaa baabo jawaazi listilgaay goor goorsadaw binaananteediyen baabey cala lkafa oor baab jawaazi goorgoorsadaw binaananteedian baabay alalkafa goorta korshelka jiifadaala goorgoorsadaw ahisaas adrismo wawalci ixda rijlayni baabu jawaazi walci ixda rijlayni lamadi lugaad toodiyo dijyowkeediyan baabay binaananteed baabu jawaazi walci ixda rijlayn lamada lugaa toodiyo dijyowkeeda binaananteediyan baabay calalwakaatanka laga dijaw lamada lugaad is kor saardo idaa lam yakaf huwa shaksaga din obsadaane kalshay suubsado inkishaafa alcawrati cawrateeda moyshan obsadaan oo yani goorgoorsiyan jifade lamadoga is kor saarade hadii cawradiis reelon ku argaane wajawaaz lgucuudi baabu jawaaz lgucuudi fadheedo binaananteediyen baawey mutarabican haarayki afargeesta an fadheedo mutarabic macruuf kitaabtasi fadheed fargeesto an fadheedo binaanantiye wa muxtabiyan haalayki doonaysadaw jilbiridaw oo muxtabi an fadheede jilbiridaw danyaasha leiyo nekorwaliki jilbiridood binaananteediyen baawey qaala almualifu can cabdillahi bn zaydin radi allahu tacaala canhuma anahu ana cabdالlahi ra-aa cabdالlahi argay rasuullahi argay sala الlahu alayhi wasalam mustalbiyan haal rasuulka goorgoorsaday fi lmasjidi masaajidka dhadis goorgoorsaday waalican haal dijiyey icdaa rijlay rijlay nabi nabo lami sugaatoodiyo dijiyey alalukaatalkal dijiyo anahu ana cabdالlahi ibna zediye ra-aa argi rasuullahi argay sala الlahu alay salam mustalbiyan haal goorgoor injiif mana rasuulka goorgoor injiif fi lmasjid wan masaajid dhadis goorgoor injiif argi waalican haal rasuulka dijey ixdaar rijley rijlay nabi nabo lamiatoodiyo dijey alaasan kada diji libayaani ljawaazu ini binaawtaiyo daliil ahaan tusiyaay mutafakun alayh an jaabir bni samurata radi allahu taala anhu qaala jaabir may kagoolay kaana nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa may haada ida sala nabiy nabog alfajr hadii tukado tarabaca nabiy nabog afar geesdaysadaay filma fi majlisi majlis nabina wamakaan fidishay mayri salaata katukudi iyo afar geesdan fadheeday makahaan horma kabahaan yunturma kala imangnagadan xataa tadluca shamso irid inti kudhaladaas xasana ahalati ti wanaagsan kudhaladaas irid binaanka kukoeso daahiratan mana xadiun hada xadiun hadiskaasoo saxiin wa rawama yure hadis abu daud وغayr غayr abi daud wri bisnabi asanida sanadi ala saxihatin وan jaabir bni samurata radi allahu taala an qala jaabir may ka gol kana nabiy sala الlahu alayه wasalam ilahi nabi shay mayaado ida sala nabiy nabo hadii tukado alfajra salaat alfajri salaat lfajr hadiisu tukado tarabaca nabiy nabaga fargeesaysaday hey an yajlisa ini fedheedo lanka muftarishan hariki israasha iliyey lamisimood wafakidey lamis jiro wayajcal arijl alyusra taxta alyumna walyumna taxta alyusra tarabuc macruuf wa qaabkasan fadheed qaabkasan fadheedi jari tarabaca nabiy nabaga fargeesin fadheeday fi majlisi majlisi nabiy naba makaan fidishay makaankiiskutukudiye afargeesan fadheeda inti intew xataa tadluca shamsu iridinti kudhaladaas xasna ahaarati ti wanaagso oo binaanka nuuraso binaanka alakudiraw maylasa fidhiyaayo idan nagoy marka walaago yar jiibko yar hadhooy meeraan rasulka jiiflaan sala allahu alayhi wasalam inti waaka kubarya meelala fidhiyaayo xadiisun ho baran kala jarto ambah goonisha laakin hawkaas meelala fidhiyaay adkaarkisafasada xadiisun hada xadiisun xadiiskaaso saxiixun kawa may wuriyay xadiiska abu daawud wagayruhu gayru abi daawud abi daawud eyr sa wuri biasanida sanad kuriya asanida soo saxiihatin وan ibni cumar radi allahu taala canhuma qala ibna cumar may kagolay raeytu aragi rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsi aragi bifinaai lkacba kacbad binaansheek aragi muctabiyan haaliki doonaysan kalshay jilibiriday doonaysadi mana ictibaamay lere aljulusu cala lilyatayn lamada simood ini lakafadheer maca nasbi rukbatayn lama jilboodna korunsur washadi washadi saaqayni lamada hoog maca dahri dhabarka lakalihir bisawbin o naxwihi ama galantam iska dharka oo kal maalinta jimca laakin taas mal sunaayayo salaadi waysad kobrasol kobsaa khudbadi mal welo markaas tarabuclan fadeede markaas laakin maalmo kale taas wal welo kob raytu rasuul allah arigi sala allahu alayhi wasalam yani rasuulka arigi bifinail kacbati kacbad binaan sheeka arigi bifinail matasaca amama daari fina maylare daarta binaansha gabalka waasa kacbad binaansha kacbad binaanga leta misaajidka dhimiya waay binaansha meelo fidhi muctabiyan haal rasuulka doonaysaday haakada sabasan injil biridi وawasafa huwa ibn cmar tilmaamay biyadayhi lamisganyaada ka tilmaamay alاxtibaa doonay sidoo iya ka tilmaami wahuwa ixtabagalakin sheega alurfusa ixtibalay waa doonaysidlay a arib aribla ixtiba wahuwa ixtabagalakin sheega alurfusa doonaysido aha jilbirido aha jilbirido kaa awama yure xadiska albuaari وacan kaylata binti makramata radi alahu tacaala canha gayladaas mayl kuriye gaaladi ninka gooli raytu nabiy argi sala allahu alayhi wasalam walaal warasul raacidunki fidiyey algurfusaa gurfusa inan fidi mana hay falama ra'aytu marki an aragay saa rasuulalahi sala allahu alayhi wasalam almutakashica koo kusocsongay filjilsati fidagsiisaka kusocsini an aragi ye yani wa kay masalan biye ursidtu urcidtu li argagahi min alfaraqi min ajli lkawfi oso daraadeed liyalgagaysalama urfasadilimaam urfasa ictibigilailinje kaylata gibirsan kaylata kaylata binti makrama radialahu taala canha qaalat kayla may gooley faytu nabiy aragi sala allahu alay salam alhaal wa rasuulkana kaacidun kifidiyey algurfusaa yani doonaysado un fidhi doonaysado gurfusa dila sheegn wahuwa ixtibog algurfusaa tadilra algurfusaa doonaysado un fidi usoo doonaysado fidhi yani waa kay doonaysado oo kalen fidi oo sida rasuulka fikiraw ya aragi falama rayaytu markaan argay rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam aragi almutakashica haliki khushucsan fi ljilsati hay-atu fedheedowka kukhushucsanyi hay-adla fedheedow kukhushucsanya rasuulka fikiraayo an aragi ya urcidtu li obsa geli min alfaraqi min alkawfi obsa daraadeed min ajli lkoof obsa daraadeed lil argagahiyales mana min alfaraq alfaraq bifatxatayn alakri faraq alkawfu yani urcidtu wali argagahi min alfaraqi min alkawfi obsa lil argagahi rasuulka may geekan fikirhay khushuuc nin fidhiya galay anadon obsadiyalatagar sawa ma yuri hadiska abu daawud atirmidiy wa can shariid bin suwaydin radi allahu taala canhu qaala shariid may ka goray mara biya ana gobaday ah, maray rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay mari walhaal anaanin jaalisun ki fidhi a haakada subatan an fidhi mara rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ye bi ana gobaday mari walhaal anaanin jaalisun ki fidhi a ah, haakada subatan an fidhi waahin subatan sidee tilmaamay وaqad wadactu dijiya yadii galantay alyusra bide kalfa dahri dabarkay gadaalshay diji waankatu yani wa kay wasakatu uskuday cala ilyati yadi galantay yani buriiriyan aan uskuday sadan uskuday sadan fidiya yarag faqaala nabiy nomay ataqcudu fadheedase icdata almaqdubi calayhim hani korsho lamdira fi hay-atu fadheedawso yan fadheedase sayar rasul hani lamdira fi yahudi yahuudi sidin fadheeda yan fadheedase odo suban isku fidhido rees yani galantigide sida artaydeed iskuti oo kale kaasala diidaha lileeyaan firigaas usun wal diidahayo dadka oobla noog badanano alre can sharid bni suwaydin radiallahu dadka lusban badanaadeen can sharid bni suwaydin radiallahu tacaala canhu qaala sharid may kagooley mara bi ana goboday rasuululahi ay mari sala allahu alayhi wasalam walhaal ana anin jaalisun ji fidhi aha haakada sudatangan fidhi kadeeday reed galantan bid yani duka saargay sudan usbana qad walactu diyeya di galantay yadiya yadi galantay alyusra bida dejiye alfadaari sabarkay reestay deji watakaata uskaday calaa ilyati yadi galantay buriidiyan an uskaday galantay buriidiye ilyati yadi yani muahir lkafi min albaatil kafka oo reestay e gabalkan eh walaaw yar kuusun bunka dadka isaba jaran maragna saalaalaaba taas oo kale meelahada yani meela uskadiya ley man watakaata uskaday yani waa kay masalan watakaata uskaday yani anoo uskadiya rasuulka yarg calaa ilyati yadi galantay dhanaadi yani waa kay buridiyan an uskuli faqaala nabiyna may kagoolay ataqcudu antaada fadheedase icdat almaglubi calayhim haani korsha lundhirfa yahuudahayen hayatu fadheedawsha oo kalen fadheedasase ficla hayatu ficlo haywa icdat almaglubi calayhim kuwi korsha lundhirfi hayatu fadheedawsha oo kalen fadheedasesayar sidigaasa la diiday waa ma yuriye tashbihun lilkufaar waldiin waa taasa la diiday waa yuriye abu biisnaadin sanad iyo weli sanadkaas wa saaxiyihin oba noogdo saas oo kal firigifadaas markaaso isku jilbiro ilbarowgaas yani isku soo fadaas kalkan baa ka reebe gosaa reebe gojisoy hadisna rawa abu daud biisnaadin saxiix baabu aadaabi lmajlisi fadheedow aadaabteedi ambaabe waljaliisi baabu aadaabi ljaliisi yani waa kankilila fadheeday aadaabtis iyo ambaabey kitaabkahay baabu aadaabi lmajlisi fadhiga aadaabtis iyo ambaabey waljaliisi baabu aadaabi ljaliisi kilila fadheeday aadaabtis iyo ambaabey waay an ibni cumar radi allahu tacaala canhuma cabdulahi bn cumar maybal kuriye yani qaala cabdulahi bn cumar ina ka gooli qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsi ina ka gooli laa yuqimana axadakum axadkin yani ay istaajinay rajulan rajul ay istaajinay min majlisihi majlis rajuli rajulka makaan fidishay ay istaajinay uma bacda dalika yajlisu fadhado fi bilmajlis walaakin se tawasacu iniswaasac wela watafasau iniswaasac weladay wakana بن cmr ida kama digum rajul rajulka lah ibni cmr gom min majlisi majlisi rajulnka gom lam yjlisua ibn cmr mafadhedan fi fi majlisi mutafaq عalayh وan abi hurayraa radi alahu taala anhu qal qala rasul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may ka goli laa yuqimana ay surminay o ay surminay ay surminay axadukum kookin ay surminay rajula rajulkas min majlisi majlisi rajul rajulka makaan frisha ay kasurminay meelon inkukaani fadheeday ayarnay wa uma makilankaas ki bacdi shareed yajlisu fadheedow fiihi fi lmajlisi rajul rajulki meeli kuki boos isu fadheedow reed ay weelnay wa tali weelo reed adi gabalkiinalfadaw adin gabalki sugahay beranka weelasi walaakin tawasacu inis waa sacweelaw iscar yani ay balabaraagsanee walaago iscariiri reed inis waa sacweela watafasaxu inis waa sacweela wakana ibnu cumar ibna cumar may haadey idaa qaama huwa ibna cumar adig ida qaama rajulun afaacile ida qama hadi gumo rajul rajulka hadi gumo lawl ibni cumar ibna cumar caalim ahaay lang caalim wa caalimtiya kuwa ibna cumar birin gabalkaan kukay hadi lang eron kukaho lam y ning majlisiwa ida qama rajul hadi gumo lawl ibni cumar ibna cumar hadi lang gum oo koy inta fidhow cabdullahi ibn cumar o inta fidhow hadi lang er min majlisi majlisi rajuli rajulkaas makaan fidishen kukahwa lam yajlis wa ibna cumar ma fadheedan fi fi majlis rajul rajulka merin kukahi ma fadheedan mana didi jari mutafaqun aleyh xadiskana mutafaq wahay وan abi hurairata radi allahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam qala rasulka may kagole ida gama axadukum aadkin hadi gumo min majlisin makaan fida kugomo uma rajaca nagado ila ila lmajlis majliskaaso ang nagad fahuwa man kusuge axaq angnimo badan bi bilmajlisi majlis kusuge sika angnimo badan fawa may wure adeska muslimun oo yani shay oo hordhaan oo may buahay dadka dhong andhexeeyo dadka dhong andhexeeye oo lang hadi gurigo gurigo lang koleyme misaahidki oo kale o yani salaadan koyti meelo fadheeti mis cilmo barishin koytay meelo fadheeti meelyadahayti kugumti maha barahan nagatay ha adlaylew fawa axagu bi bilmajlisi majliskaasu si gacanuma badan yani sa lamba boosdaydo fiirsad meeli koota sharkala bilaabay meeliday fiirsad umana hoob suugata binaansay oo kalata suugata yani waa kayhan binaan atiyen meelo birinka weldatay huday kadikadaas oo mismiiska dhikadaas oo koob kooyta bara adlay haganle mana saasay meeli saas nisaa hoob salaadata salaadiyeede yani salaad hoob salaadata sidii aba gabal ku ini berana kuwa dhidmala kol meela yani misaaiska ba meelba meelo teeto fayle mana hoob salaadata salaad tukudo eta hoob tukuto batona bes markaas bar hadan lankiaku hormarlay salaadiyeede inti lakutukudawsa salaada kidanta sangnamay buwa yani majlis onayo masalan cilmi barasho kadalika suugi oo kalo lama meeli baradi lanka kale ini majlis kukasbiyo kubooli meelilay mana an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuul alahi sala lahu alayه wasalam qaala rasuulka may goray lankan oo geekantalkargaayo barigalakargaayo geeseka taas oo kalsada dhalinyaryaryarko malo golman lama boos ilaansado lafade an abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goray idaa qaama axadukum axadkin hadi gumo min majlisin makana fedheedo ko kugoma uma bacda dalika rajac nagdo ilayhi dalmajlis ang nagdo fahuwa axad kusugeeye axaq xaqnimo badan bi bilmajlis majliskaasu si kaxaqnimo badan wa rawa muslim muslim iyo waadii wariyey wahay an jaabir ibni samurata radi allahu taala canhuma qaala jaabir may kagolay kuna unhaani ida atayna hadinu seen annabiya sala allahu alayhi wasalam nabagan seen jalasa axadunaa kookana fadheedaay xaytu makaana fadheedaay yantahi inyolow yantahi axadu haka inyolow meela fadheedaay rawa muslimun muslim rawa abu daud abu daud iya xadis wuriye watirmidi imam tirmidini wuri waqala tirmidi may gole xadisun hada xadisun waay xasanun derjidis hasan eh وan jaaبir بn smرta رadi الlahu taعala canهuma qala jaaبir may ka goray kuna un haani ida atayna hadi un seeno النaبiy nabagan seedaan sala الlahu عalyه وasalam o hortaanana la fadheedi jalasa axaduna kookan fadheeday xaydu makaan a fadheeday yantahi huwa axadkan yoolow hay kasinaka tilaabsato dhibton malagol mana ooba hor marti meelibooska haay kastoy oob kale reedka koosha wala hadaytin reedisku fadhow taasay mana yani waa ka ida antahayna ida atayna النaبiy hadi un seeno jalasa النaبiy jalasa axaduna fadheeday haysu makaana fadheeday yantahi laad hadkan yolo meelihan yolo oo socodteeka dhamaad meela fadheeday oo dadka yani fidhiyan sawa abu daud iya xadis wuriba tirmidi waqala tirmidi min xadisun hada xadisun wa xadis xasanun xasan eh waan abi cabdillahi abi cabdillahi mayla kuriyey salman alfarisi salman alfarisi manaha aadaab ljulus la ilaaliyo nambahani mana aadaab ljulus juluska adaabtis la ilaaliyo meeliyeede dad badan fadheedo faden waa kudhudhuugsa iyo waxyaalo badan la ilaalin bahan ya jira an abi cabdillaahi o majliski markia fadheet oo kale kakahow badan iyo waxyaalahaas martiya lasku ilaaliy dad badan atuhumageliyaasa lamirku fokade an abi cabdillaahi salmaan misme mobelsay oo kale walaa sadhihaayensay oo kalen dad badan a tashwiishiyaas mana kalku ilaalido labaahiy wali macduure hofol cudur hadarisma wala kale edin ilaali wan abi cabdillaahi abi cabdillaahi maylka goolay ahi wa ki masalam abi cabdillaahi kunyadiis kuni waa magaishay salmaan alfarisi radialahu tacaala canhu qaala salmaan alfarisi may goolay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki minka golay laa yaktasil rajul rajul ma goboysad yani ma goboysad yawma aljumcati wayatadaharu walaa yatadaharu ma daahir gaal mastadaca wali awood min duurin daare wayadahinu walaa yadahinu ma subugsad min duni duni rajul rajulka subugshay subug emahmarsad o yamasu walaa yamasu ma taabad min dibiyi beyti beyt rajul rajulka beetki beetkaas diibshay ma taabad uma yakruju walaa yakruju ma bah falaa yufarigu shalbiyane bayna tnayni lama dhadiyo shalbiyana uma yusali tukd majara ma walaadi tukd kutial huwa maaglabtugay lah lirajulin abtugi uma yunsitu amusawma yunsitu amusawma jar ida watugi takalama alimaamu hadla ila hadi intaasoy samey gufira lah lirajuli lan dhaafe ma walan dhaafe dembe baynahu bayn arajul wa bayn aljumcati juma dhadiyo had jumadaas olkaakel rawaama yuriy hadiska albukaariy imaam lbukaariya weriyey waan abi cabdillahi abi cabdillahi mayla kuriyey magaashi salman alfarisi radi allahu taala canhu salman alfarisi gaala salmaan may ka gole qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka gole laa yaktasil rajulun rajul magaboysod ay nafyi wa laa yaktasil rajulun rajul magaboysod yawma aljumcati fi yawm ljumcati jimaa maalinti magaboysod wayatadaharu walaa yatadaharu huwa rajul mahadahar gaado ma walaagi istadaaca huwa rajulka awoodo min duhrin dahare madahir gaado wayadahinu walaa yadahinu huwa rasul rajulki masubaqsod min duni duni rajuli rajulki yani waa kay subugsa dhaayse mahamarsod walaa yadahinu mahadhaysod min duni duni rajul rajulka dhahaysi ma ka dhahayso salijis ma marsuba ma dhahayso o yamasu walaa yamasu ma taabo min dibi beytihi beyt rajul rajulkaas gurisha gur gurigaas diibshay ma marso uma yakruju habahaaw falaa yufarigu ishalbiyane habahayo min beyti hakubahayo ila lmasjid ambaaw falaa yufarigu mashalbi bayna knayn ama qof isjeleen dhadiyo hoog makagalo mashalbi uma bacda dalika hoog ngedi manhaa uma yusali tukudo uma yusali uma yani jumlo kasta may kacdafanta ala hiyati nafyi nafyidaas oo laata hor ya kacdafanta ilaa lakudiraw ilaa lakudiraw inta kale nafyisiglmja uma yusali tukadaw majar yani ma aladi tukadaw kutiba huwa maaga laabtugay law lirajuli rajulka langabtugdi tukadaw uma yusali huwa rajulki tukadaw majar ma walaagi tukadaw suno kutiba huwa maaga laabtugay law lirajuli langabtugi suna eho tukadaw majar uma yunsitu uma yunsitu degraaryayo amusaw majar idaa wasigina degraarya amusaw n hadalaan takalama imam imam hadalo imam khudba akriyo bilaw amusawma jarwa ilaa hadi jaro intaasasubi lang ay jaro wafira lah lirajuli rajulki sugaay walan dhaafe dunuubtis ma walan dhaafe baynahu bayna arajul iyo wa bayna aljumati juma dhadiyo hadi jumadi alokraakal hawaama yureey hadidka albukhariyo wa an camr bni shucaybin camr bin shucayb mel guri an abihi abi camrin camr ahushay shucayb an jadi jadi shucayb shucayb abushay radi allahu taala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama qala rasuulka may ka laa yaxilu lirajulin rajul halaalman e man bina an yufariga huwa rajul ini shalbiyo bayna tanayn lama gof dhahdiyo shalbi man bina ila biidnihima idni rajulayni lamada rajul idin shomaahin awaama yurey xadiidka abu daawud oo tirmidiyo waqaala tirmid may golay xadiisun xasanun can amr bni shucaybin an abi abi camrin camr abshay shucab an jadi jadi shucab shucayb abolshay radi allahu taala canhu cabdllahi bin camr le ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay laa yaxilu lirajulin rajul halaalma e halaalman eh laa yaxilu halaal man lirajulin rajul halaal man eh an yufarida huwa rajulin ishalbiyo bayna tnayni lama gobdahadiyo shalbi halaal man eh ila biidnihima idni rajulayni lamadaas rajul idin sho ooba idin siyaano hagal eran taasafayla koogtuban idinto masaajidka waktiyaa zimanka hadilrow oo kale xariiri oo kale masaajideedi kolkun yani waa kay masalan ba gabal wiin waasa en gobson nadaam ilaalidolan baahni sab hor kan lamaad kan sidaas yani waa kay meel nadaam ay gobsato macnaha binaan binaan waasar lama gof mirfadeeda faden hadhowti markilika adi shireedan gobson is cariirido dadkan binayto waasaan kadhig lanargobo inshay waasaa kadhiko taas weel dadku dong nadaamtuma faden dad badan ay yani ba kahele faden boos hele faden kol is cariiriyo kaasi onayo oo hadhowti dadki korkor ad kun baarto meel maraw male ad dadki dhibinjey dasmal welaw mayla faday gabalki ad hadhowti markeed katoob gobsado fadile gobsad yani saas talaamida oo kale matalan markay sharaf islaam oo kale xiliyaalkan oo kale ini yani waa kay falaagaysadaan ma eh hoob yani dadka dhawaadano waktigi aadam lideer mayla faday safgalaano kitaab sidi ka akrisadaan saas ka akrisadaan maaynu yani wal wareegsadee afar goob shan goob kuman goob meel fadeeda faden yolay fadeedan dadkina korkorownaolaano kadhibtoodan maanaa saas mayla faday nadaamla gobsado waktigi oo lideer ila masaajidka cariiriya meel mara meel fadeeda lawaysinya la nadaamiyo lubaan manti yani ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay ay wasicuti way tawasacu walaakin tawasacuti amoodan ile ana rasuul lahi sala lahu alayه salam qala rasulka may ka gooley laa yaxilu lirajulin rajul alaalman an yufariga ini shalbiyo bayna tanayni lama gof dahdiyo shalbi lama gof datiyo dhah galo iska dhahrida alaalman e man binaaw ilaa bidini ma hoob idman inta walaa yar galay gabalkan faraagi ka arag haysadeew hagal hoob ler ha galo hoobka dinigo kal dini kal surmay datiyo galnay hawaama yureyo xadiiska abu daawud inigo iska bira ma dheer markaas gudugo hawaama yureyo xadiiska abu daawud watirmidi waqala tirmidi may gooley xadiisun hada xadiisun xadiiskaas oo xasan wa fi riwaayati labi daawud qaala nabiy naw may ka golay laa yajlisu huwa rajul mafadheedaaw odhay laa yailo asibda laa laa yajlisu huwa rajul mafadheedaaw bayna rajulayn lama gof dhahdiyo mafadheedaw ilaa biidnima idni rajulayn lamadaas rajul idinsho maahin lama gofko dhaan sheekin iswadaan wal iskuaato dhiikor wala inku dhexeeyo lama dhatiyo misasalkanas laan dhiikor kol idin laantiyo madah galawheed an cudayfata mni yahiyaman radia allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam lacana huwa rasuulka lacnadi man iyo lacnadi jalasa huwa manka fadheede yani wa kay wasda alxalgati hirgada dhagtiya lankifadheedi ya rasuulka lacnadi waay ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam lacnahu wa rasuulka lacnadi man iyo lacnadi jalasahu amanka fadheedayo wasda alxalgati hirgada dhagtiya fadheedaw kaasa rasuulka lacnadi hadii gabalka gabal hirgedlan fadheedaw eta sida darso oo kaleta miswacdo oo kaleta hirgedeta taadiya fadheedaw kaasa la diidaha gawama yure adika abu daawud bisnaadi hadi macduur iyo lanka walban dhigani taas waaliseedan fadheedayo iswala waa zimanka dala duubay oo kaliya saasay goonish yani rawamayure adi macdur markaas rawamayure adis abu daud bisnaadin xasanin warawa tirmidiy imaamu tirmidi may wuriyey can abi mijlis abi mijlis may kuriyey ana rajulan rajulkooye oye bacada huwa rajul fadheeday wasalxalkati ergododati aya fadheedi faqala xudayfatu xudayfa may kagoolay malcun huwa malcun kankila lacnidi waay cala lisaani muhamadin sala allahu alayhi wasalam nabi llahi muhamed lisaan sheegi laka lacnadiyo o oh, lacna allahu ilahay lacnaday cala lisani muhamadin sala allahu alayه wasalam nabilaahi muhamed lisan sheeki lacnadi man jalasa lanki fadheedo wasal halgati helgadalati lanki fadheed malcuunun ki la lacnadiyo cala lis man taas gadaal injarta oran widaan fagala cudayfat cudayfa may ka goolay malcuunun ki la lacnadiyo cala lisaani muhamadin sala allahu alayhi wasalam nabilaahi muhamed lisan sheeki korsheeki laka lacnadiyo o oh, lacna allahu ilahiya lacnaday cala lisani muxamadin sala allahu alayhi wasalam nabi llahi muhamed lisaanka korsheeyaka lacnadi man ya lacnadi jalasahwa manka fadheeday wasal halgati hilgadatiya fadheedi qaala tirmidiyu imaamu tirmidi may ka golay xadiisun hada xadiisun waay xadiiskaas oo xasanun tarji hasan saxiixun o saxiixun waan abi saciidin alkhudriyi radi allahu tacaala canhu qaala abu saciid may ka golay samictu rasuul dheegi sala allahu alay slam yaqulu rasuulka halka golaw iya dheegi khayr lmajaalisi majaalista kan badan awsacuhaa awsac lmajaalisi majaalista kan kuwaasacsan waay khayr lmajaalisi fidhiyaala kan kheyr badan maera rasuulka sala lahu alay salam awsac waa kan linas cariiriyaane linas dhibaane waasacge linas waasacwelaw kaasa majaalisin kheyr badan awaamayrey adiska abu daud isnaadin awri sanadkaasoo saxiin ala shardi lbukhaari bukhaari shardi sheek wuri oo bukhaari shardi sheek shardo oo bukhaari goon ema shardu muslim goon ema jaro yani waa kay shardulbukhaari maanaa rijaali bukhaari ya kawuri bukaari rijaalis oo kale xadiiskana kawuriyey rijaalasa wuriyen can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala abi hurayra may kagore qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam kafarat lmajlis iyo hadin meel nin sheegaas qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam wado bilaawaas oo min majlisin kukata bilaawaas qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagolay man jalasa lanki fadheedo fi majlisin makaana fadheedo fadheedo fakadura badado lagadahu kalaamuhu manka sige kalaamtay badado yani faqaala kagoolo gabla an yaquuma kago gum horteed min majlisi makaan fidishay dalika kaasa kagum hortiya kagoolo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astakfiruka waatubu ilayka sakagoolo majar ilaa gufira lahu liman alan dhaafe ma walaagi alan dhaafe kana huwa maagaaday min majlisi majlisi ma manka fidishay hadi dalika kaase majliskaas wali o humaate kutuubi walan dhaafe dunubtis wal dhaafe wa an abi hurayraa radi alahu taala anhu qala abu hurayr may ka gole gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka gole man jalasa lanki fadheedo yani wa kay man jalasa ahi man gofal gofki jalasa huwa manka fadheedo yani fi majlisin makaana fadheedo fadheedo fakatura badado lagado lagadoma man kusiga yani humawshay badado shangarshay allagad may laray bifatxatayn huwa min alkalaami ma kana walihaaday lagwan laagaadi la faidata fiihu hadal faaiida jaro cilmo barnahayso misai bakisnahayso saasee kaas cibaadada ka kadhaha jarta faylay kan may wa majlis onayo hadi sheeka ma wal faaiide e addunya aakira wal kafaaidays ilam argaane tororogla iskuhayo meelya kukahaysa maha subxaanaka allahuma ilaa aakiri nadartu ma laagmaylan kasay laas wahuwa min alkalaam ma kana lagwan wali laage lae laa faaidata fihi mana laagidi ala fasra faaiidan ka jarna meela kukahays majlis saase kukahays majlis kheyreed mee majlis oo hadi walba ila kukaadatin lahay iya kukaayku man jalasa lanki fadheedo fi majlisin hadreed safaaratulmajlisa lere fadhe kastoba yani wala reele man jalasa lanki fadheedo fi majlisin fakatura lagadu hadal shay badado hadal oo faidlaan badiyo faqaala huwa manka kagol reed man katura mantaas ilaa wa kudamboy ilaa anta yani ilaa kufira kudamboy kol ilaana may fadaase nafi ina ka hormar badana kolku man jalasa taas ma jalasa axadun saasa lakafasir ilka awile man jalasa fi majlisin maa jalasa axadun axad ma fadheed fi majlisin makaana fadheedo ma fadheed oo reed fakafura badodo lagadu lagadu rajuli man lagadu lagadu ra axadi axadku sidee humowsha isan garshay badad reed oo faqaala kagoolaw majar maa jalasa axadun ma fadheed fi majlis ma fadheed oo fakafura badodo reed lagadu hadal shay badad faqaala mankaas kagoolaw majara qabla an yaquuma qabla qiyaami kumawshortis gola majar min majlisi majlisil aad aadkaas majlista kuguma dahria kaase kuguma intin kugomna kugolaw majara subxaanaka tansihan laka ilahu dahilsnaankin sugnaat allahuma ya allah aleh wabixamdika ma xamdika maadalalgaba shargan may gila ala ilaha ilaha kala jar ila allah ilahi ma saka golaw majar astakfiru dhaafatin dalabe kaadi ilahu dhaafatin goobalabe waatubu nagde ilayka ilah adinka nagde saka golaw majar ilaa dijarob gufir dhaafe lahu lirajuli lahu lil aadi aadkaas dhaafe ma walan dhaafe kana huwa maagaaday fi majlisi majlis axadi aadkaas makaan fidishay hadi dalika kaasa haadinan dhaafe hawa mayure xadiska tirmidiyo waqala tirmid may ole xadiun hada xadisan waay xadiskaas xasan darjisan saxiun o saxiun ama saxi eh ay kasaaratulmajlis waay marki meelilakuguma oo kale ya adkaartaso yani la afriyalilay waan abi burdata abi bardata aslamiy radi alahu taala anhu qala abu barda may kagolay kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasuulka yagolo ki kagola hadi biaakiratin fi aakir lmajlisi wa biaakhiratin fi aakhiri lmajlisi walka fasl ama biaakhiratin fi aakhiri cumrihi cumri nabiy taas walka fasl laba cumri shay aakhir shay may bahaade yaqulu kikagolaw ida araada yaquma inigum hadi doon min almajlis subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astakfiruka waatubu ilayk seerahay mana macruuf ahy askaartas macruuf walalka darj amin tucsuh yani walalka darajrayn hadi lakin adinninkagur kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may haade yaqulu rasuulka ikagolaa biaakiratin ay fi aakir lmajlisi sadhaga aakhirsa iyakagoolay ama biaakiratin ay fi aakhiri cumrihi cumri nabi nabo cumrisha aakhirsa kagoolay idaa waktiga araada nabi nabo doon an yaquma inig umo min almajlisi makaan fadhisa kukuma doon iyakagoolay subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astafirka waatubu ilayk saray mana faqala rajul rajulka may ka goole ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo ini ana ahay inaka ada lataqul kagoolasay ha qawlan a kagoolasay ma kunta adan hada jarne taqul anta ad ki kagoola kugoolkusuga kagoolo hada jarn fi ma ziman fi ma ziman oo malatabi adan kagoolo jar ya kagoolo jarte kagoolahaykaheen sade walan jar qaala nabiy naomay gole dalika adakaas goolkaas an kagoolahay kafaratun kafaaro wa limaama ladiga kafaaran ay yakun yaxsul hasalaw fed majlis majliska bisi hasalayo kafarangaseeraayo faqala rajul rajulka omay kagoolay ya rasuul allah inakad lataqul antaad kagoolahaysae gawlanga kagoolahaysasadew golka soma kuntaadan haadi jarne taqul anta ki kagoola golka fima zimin malahuwa ziminka tabin kagoolo jarne kagoolahayse sadew qaala nabiyuna omay kagoolay dalika kaas golkas dalika algawl kafaratun kafaara dembi dhaaf waay limam aladiga dembi dhaafangay yakunu yaxsul hasalaayo fi lmajlis wa aa ya dembi dhaafan rasul hawama yuriy adiska abu daud hawamay kala wuriya adiska alxaakim abu cabdillahi wuri fi lmustadraki kitaabka mustadrak leraayo xaakim ley yaka wuri waay min riwaayati caisaa radi allahu taala canhu aisha riwaaya yaka wuri waqaala huwa xaakim may ka goolay saxiix lisnaadi huwa xadiikan kan e saxiix lisnaadi sanasiki saxiix waay saasa ka goolay wallahu alam